calayhiga ah xukunka ku horreeyey macduufka xukunka mar danbuu ku sifoobay waxaa loola jeedaa tartiibka macduufu calayhiga ah xukunka ku horreeyey macduufkaa ku dembeeyey xukunka saasaa loola jeedaa wa macna tartiib tartiib macnihiis anna aaniya midka labeeya midka labeeyaa waa macduufka macduufka weeye anna aaniya midka labeeya bacda alawali midka horeeya ka gadaalu ahaa wa macna tacqiib tacqiib macnihiis maxaa loola jeedaa tacqiibna annahu aanigu caqiibahu gadaalkiisu ahaaday bilaa muhlatin sugid la'aan waxaa loola jeedaa tacqiibka midka horeeyaoo macduufu calayga markuu xukunkii ku sifoobay macduufka lama sugin muddo lama sugin isla markaasna xukunkii waa ku sifoobay waxaa loola jeedaa tacqiibka macduufu calayga marka hore xukunka ku sifoobay markuu ku sifoobay macduufkii lama sugsugin isla markii agteedaba haddana macduufkii xukunkii sifoobay sidaasaa loola jeedaa naxwu qadima alfursaanu fardooleydii waa soo galeen dadkii fardaha saarnaa waa yimaadeen safarkii waa ka yimaadeen falmushaatu isla markii haddana ku lugaynayaa yimid fiiri hadda xukunka laga hadla waa imaati waa quduum soo gelid wey safarka laga soo galo kaasaa hadda xukunka laga hadla uu noqday qadima alfursaanu fardoolaydii waa soo galeenoo waa yimaadeen falmushaatu kuwii lagweyna waa ka daba yimaadeen maxaa laga faa'iidaysanaa haddeer faadaas oo falmushaatu waa xarfu cadaf koow icraabkii waa isku waafaqeen macduufkii macduuf calayhi falmushaatu waa macduufkii waxay icraabka ku raacday macduuf calaygo ah alfursaanu macduuf calaygu waa rafcisnaa waa ku raacay xukunkiina waa isku waafaqeen oo xukunku waa maxay imaatinka sardoolaydu waa yimaadeen kuwa lugaynaana waa yimaadeen xukunku maanta waa imaatinkaas tartiibay faa'idayna fa'du ma wada socone sardoolaydaa markii hore yimaadeen kadibna waxaa yimid kuwa lugayna marka ma wada socon waa kala dambeeyeen tartiibku waa intaas tartiibku wuxuu yahay ma wada socon qolada fardaha saarana marka hor yimaadeen markay yimaadeen ay kadib yimaadeen kuwa lugayna waa tartiib sidaas tacqiibna waa maxay markay qolada fardoolaydaa yimaadeen muddo dheer lama sugin kuwa lugayna markii agteedaba waa yimaadeen kuwa kalena Ah, tacqiibku waa saas isla markii waa ka soo waa ka daba yimaad tacqiibku waa saas muddo oo muhullo ah macnaha muddo dheer lama sugin wa sidaas qadima ficlu maadin mabniin cala alfatxi laa maxala lahu min alcraab alfursaanu faacilu qadima marfuucu wacalaamatu rafci damatu daahiratu fi aakiri liannahu jamcu taksiir falmushaatu alfaaw xarfu caطfi almushaatu macduufun cala alfursaani walmacduufu cala almarfuuci marfuuc wa calaamatu rafci damatu daahiratun fi aqli lannahu jama taksiir idaa kaana waa marka uu ahaado majii'u lfursaani fardooreyda imaatinkoodu saabiqa mid soo horreeyey markaasaa fa laysula cadfi kara idaa kaana markuu ahaado majii'u lfursaani fardooreyda imaatinkoodu saabiqa mid soo horreeyey walam yakun uusanna ahaanin bayna quduumilfariiqayni labada kooxood soo gelidoodii dhexdooda muhlatun sugid oo oo waqti la sugayay kuma dhexayn taasuna waa tacqiibka labadooda waxaa soo horreeyey fursaanta taas waa maxay tartiibkii muddana uma uma dhexaynin taasuna waa maxay tacqiibkii idaa kabara alimaamu fakabiruu imaamku hadduu salaada xirto allahu akbar yidhaahdo kadib idinkuna xirta maxaa laga faa'iiday tartiib waa in imaamku hor xirtaa maamuumkuna ka dambeeya hadday isku mar xirtaan uma xir maydo waa baai salaadii salaadii maamuumka waa baai isku mar hadday xirtaan tartiibaa la raba waa inuu hor xirtaa haddana xaa la rabaa tacqiiq markuu xirto kadib inaad meelaha iska taagtaan imaamada toosido maya waa qalaad imaamkii salaaddii waa xirto hore ka xidhaadna wa idaa rakaca farkac duu rukuuco rukuuca maxaa la rabaa asagu ku horeeyo haddaad iskuma rukuucdaan waa eber wey mamnuuc wey ma bannaana haddana maxaa kaloo rabaa hadduu rukuuco iska taagnaane qur-aan aan iska akrisana aniga suurada i baxayna lagaa yeeli maay ka daba rukuuco raac waa tartiib iyo tacqiib sidaas ahalis xarafka saddexeeya uma weeye wahiya umadii litartiibi tartiibay u sugnaatay maca taraaqi dibdhac xaal uu la jiro tartiib waad soo barata tartiib waa maxay xukunka waxaa ku horeeya macduufu calayhi waxaa ku dambeeya macduufka tartiib waa sidaas taraaqi ay faa'iida iyadu waa maxay waa dibdhac xoogaa waqtiyaa u dhexeeyey wey macduufka iyo macduuf calayhiga waqtiyaa u dhexeeyey sidaas wey waqti dheeraa u dhexeeyey wa macna tartiibi tartiibka macnihiisu qad sabaqa waa soo hormaray wa macna taraaqi dibdhaca macnihiisa ana bayna alawali kan hore oo macduufu calayhiga iyo wثaani ka labaadoo macduufka dhexdooda muhlatan sugid ayaa ahaatay hoogaa mudda la sugay hoogaa sugid ahaa ku jirtay wadaalika mihaalka naxwo arsala allaahu alla waa soo diray muusaa nabi muuse uma markaas kadib ciisaa nabi ciisuu soo diray uma markaas kadib muxameda nabi muxamed uu soo diray calayhim asalaatu wasalaam dushooda ha ahaato nabadgelyo iyo ammaane in maxay faa'idaynaa arsala lahu muusaa uma ciisa uma muxamed calayhim asalaatu wasalaam waxay faa'idaynaydaa tartiib iyo iyo taraakhi tartiib waxay tahay muusa marka hore soo diray ciisaa ka dembeeyey nebi moxamedaa ka dembeeyey sala allahu calayh wasalam tartiib wey taraakiguna muuse markii la soo diraayey markii agteeda ma imaan ciise ee muddo dheeraa u dhexayday haddana ciisa la soo diray markii nebi ciise la soo diray isla markii nebi maxamed lama soo dirin sala allahu calayh wasalam ee mar dambaa la soo diro muddo dheera u dhexayday taraaqigu waa saas muddo dheeraa u dhexayday arsala allahu arsala ficlu maadin mabniin cala fatxi laam xalala min alcraab allahu faacil arsala marfuucu wacalaamatu rafci damatu daahiratun fii aakhiri muusaa mafcuulu bihi mansuuq wa calaamatu nasbi fadxatun muqadaratun cala alalifi manac min duhuuri atacadu uma xarfu catin mabnin cala alfatxi laa maxala lahu min alicraaq ciisaa macduufun calaa muusa walmacduufu cala almansuubi mansuubun wa calaamatu nasbi fadxatun muqadaratun cala alalifi manac min duhuuri atacadu uma xarfu catin muxamada macduufun calaa ciisa wاlmacduufu calى اlmansuubi mansuubu wacalaamatu naصbihi fatxaة ظaahiraة fi akhirih calayhim calىa xarfu jari walaha damiiru mutaصil mabniin calى اkasri fi maxali jari wlmim calaamati jamci duku aljaaru wاlmajruuru mutacaliqaani bikhabarin mutaqadimin maxduufin wujuuban taqdiiruhu kaainatun kaainaani dhe aljaaru wاlmajruuru mutacaliqaani bikhabarin mutaqadimin maxduufin wujuuban taqdiiruhu kaainaani الصلاaة مبتdأ مؤخر مرفوع بالابتداء وعلاaمة رفع ضمة ظاaهرة في آخره والسلام الواو حرف cطف السلام معضوف على الصلاة والمعضوف على المرفوع مرفوع وعلاaمة رفع ضمة ظاaهرة في آخره الصلاaة مبتdأ وسلاaمna waa ku cadfanta soo laba maahan مثن maaha كائناaنi dhe marka alayhi kainaani dhe marka ila mubtadii khabarku ina iswaafaqaan al raba mubtadii muanu noqdo labu noqdo asalaatu iyo wasalaamu sow laba ma ahan kainaani calayhim dushooda ha ahaadeen waayo araabic ow wey xarafka afreeya waa aw wahiya awdu litakyiiri khiyaargelinay u sugnaatay awil ibaaxati bannayn owdu labay mid faa'iidaydaa khiyaargelin oo qofka la khiyaar gelina oo la leeyahay macduuf calayhiga qaado ama macduufka qaado waxay kaloo mararka gala faa'iidaydaa ibaaxa in labadaba loo banayna macduufki macduuf calayhi wa hiya owdi litaqiiri khiyaargelinay u sugnaatay awil ibaaxati banayn waxay farqiga u dhexeeya taqyir iyo ibaaxa waalfarqu farqiga u dhaxeeya baynahumaa takyiir iyo ibaaxo anna takyiira takyiir laa yajuusu ma bannaana macaw takyiir la jirkiisa aljamcu jamcin in la jamciyo oo macduufkii iyo macduuf calayhigii la jamciyaa ma bannaana marka takyiir la joogo takyiir marka la joogo ma bannaana in la jamciyo walibaaxa wa anna alibaaxata macahaa maca alibaaxati ibaaxada la jirkeeda aljamcu macduufkii macduuf caleyhi in la jamciyo waa banaanyin labadooda waa la isku dari karaa walibaaxata waana alibaaxata ibaaxada yejuusu waxaa bannaan macaha maca alibaaxati ibaaxada la jirkeeda aljamcu jamcin fa mihaalu takyiir ayadiioo takyiir faa'iidaynayda owdi mihaalkeedii alashyaau tatabayanu bilamila ashyaadu mihaaladay ku caddaataa tazawaj guurso hindan aw ukhtaha ama walaasheed guurso awdaan waxay faa'iidaynaa takhyiir labadooda iskuma darsan kartid daliil sharciyahaa jira oo ah laba gabdhood oo wada dhalatay inaan la jamci karin laba gabdhood oo walaala ah ma bannaana nikax in lagu jamciyo midaa dooree middu hadday kaa dhimato tan kalaa xiskiin laguu siina soo ma jeedin laakiin labadooda iskuma dara karti isku mar yaan dhamac kaa gelin midda yar haddaa midda weyn haydo soo ma jeeda marka waa takhyiir daliilkii sharciga ahaayaana tusay marka inaysan bannaanayn in la jamciyo hadda mid dooro wey ah. tasaawaad guurso hindan ow ukhtaa ama walaasheed guurso marka owdu maanta waxay faaidayna takhyiir mid dooro mamnuuc wey labadooda inaad jamcido macduuf caleyhgii waa hindu macduufkiina waa ukhta labadooda iskuma dara kartid oo xukunka maanta laga hadla kuma jamci karti xukunka markaan laga hadla waa maxay zawaad waa guur ah, xukunka mar walba laga hadla fiiri marka waxaa leedahay tazawaj ficlu amrin mabniyun calaa sukuuni laa maxala lahu min alcraabi wa faacilu damiiru mustatiru wujuban taqdiiruhu anta hindan mafcuul bihi mansuubu calaamatu nasbi fatxatu daahiratu fii akhirihi aw xarfu cadfin wa takyiirin ukta macduufun wاlmacduufu calى اmansuubi mansuub wacalaamatu naصbi fatxatu daahiraة fi aakhirihi ukta mudaaf haa damiiru mutaصil mabniyu calى sukuuni fi maxali jari mudaaf ilay marka hadda ukta waa macduuf hindana waa macduuf calayhi iraabkii waa isku raaceen icraabkii ayay isku raaceen awduna waxay faa'ideeya takyiir wa mihaalu ibaaxati ibaaxada mihaalkeedii ibaaxad marka lagu yidhaahdo macduufkii macduuf calayga waa isku dari karta waa jamci kartaa udrus ilfiqha fiqiga akriso awi naxwe ama naxwada akriso ah, war fiqiga iyo naxwada mid ku soo toos xagga meel walba waa taaganahay lagaama rabe haddaadan fahmo fiican lahayn ood wixii ku wada keentee war labada mid ha lagaa helo alwi da dadaasho oo soo kabto dadaalkaaga soo kabto labada inaad akrisato yaa ku diidi kara ah, waa ibaaxa ah, waa ibaaxa fiiri yaa ku diidi kara udrus ilfiqha fiqiga akriso alwi awinaxwa ama naxwada marka macduufu calaygi waa fiqiga macduufkiina waa naxwada labadooda waa ku banaanya inaad ku darfo hadaad maskax leeda si dadaal kugu jiro wax kuu diidi kalmaan udrus ficlu amrin mabniyu calaa sukuuni waxurika bilkasrati takhalusan min iltiqaa'i saakinayn wa faaciluhu damiiru mustatin wujuuban taqdiiruhu anta alfiqa mafcuul bihi masuubu calaamatu nasbi fatxatu daahiratu fi akhiri aw xarfu caطfin aw xarfu caطfin wa ibaaxatin mabniyun calى sukuni laa maxala lahu min alcraab annaxwu macduuf calى اfiq wاlmacduufu calى اlmansuubi mansuub wcalaamatu nasbi farxatu daahiratu fii aakhiri fa ina ladayka agtaada waxaa ku sugan min asharci xagga sharciga faina ladayka agtaada waxa ku sugan ah, inada khabarkeediyaa soo hormaray oo ladayga ah daliilantuna waa isimki inada gadaal maray isimki inada a ah, gadaalii maray khabarkiyaa hormaray faina ladayka agtaada waxaa ku sugan min asharci sharciga xaggiisa waxaa uga sugan daliilan daliil ku tusaa calaa annahu shamiye laa yajuusu inuusan bannaanayn aljamcu jamcin bayna hinda iyo wa ukhtiha lagu jamciyo hinde iyo walaasheed in la jamciyaa inaysan bannaanayn deliil sharcigaha halkan yaalla ah. deliil sharciga ah inta yaalla ma bannaana labadooda in la jamciyo labadooda in la jamciyo marka awdaas waxay leedahay takyiir ay faa'iidaynayn bizawaaji zawaaج in lagu jamciyaana ma bannaana ah faina ladayka agtaada waxaa ahaaday min asharci sharciga xaggiisa daliilan daliil ku tusaa calaa annahu shaniya laa yajuusu inuusan bannaanayn aljamcu in la jamciyo bayna hinda wa ukhtiha bisawaaji guur lagu jamciyo oo isku mar aad guursato inaysan bannaanayn walaa tashuku laakiin ku shaki maydid fii annahu shaniya yajuusu inuu bannaan yahay aljamcu jamcin bayna alfiqhi wanaxwi la jamciyo bidaraasati akhrisashada la akhrisada lagu jamciyo diraasada markaad akrisanaydo inaad fiqigi iyo naxwi isku mar ku tixanto wax diidaya ah, sharci diidayaa ma jiro laakiin haddana wax ka keenayn meela lagu toosaa xagna hajirin si aadan u noqon alkhaamis am wey xarafka shaneeya oo xarf cadafka waa am wahiya amti lidalabi tacyiini cayinid la dalbideed ayuu u sugnaaday arabiga labay noqotaa mutasila iyo munqaica amtu arabiga labay u qaybsantaa mutasila iyo munqaica marka midaan waa mutasiladii munqadicadii wuu kaa daayay muttasiladiiyaad hadda baranay waageedaad insha allahu munqadicana bara doontaa am arabiga labay u qaybsantaa mutasila iyo munqadica marka mutasiladii weeye wuxuu halkan kugu baraya mutasiladii taasuu halkan kugu baraya amtan marka mutasilada la yidhaah waxay faa'iidaydaa waxa la yidhahdaa dalabu tacyiin waa goorma hamso ka gabaal markay dhacdo hamso ka gadaal markay dhacdo ayadu laba mufrad ayayna gashaa laba mufrad laba mufraday dhex dhacdaa laba mufrad marka labada mufrad mid kamida inuu sugan yahay waad hubtaa laakiin midkuu yahaadan garanay labada mufrad laba mufraday u dhexayda ayaga antan mutasilada laba mufrad dhexdooday dhacda adiga hal waad hubtaa labada mufrad mid ka mida xukunka inuu sugan yahay laakiin midkuu yahay aadan garanay tusaale fiiri adiga hal shay waa ku xaqiiqo ninkan aad la hadlaydo zayd iyo camar mid inuu la joogo waa kuwa xaqiiqo baba arkayda markuu soo gelay laakiin waad kala sooci wey waxaysan ma zayda mise wuxuu waa camar labadiyaa mid u soo gal waa la fadhiisa markaasaad waxaa leedahay acindaka zaydun am camrun ma zayda agtaada ku sugan mase waa camar waxa agtaada ku sugan fiiri hal shay waad xaq waad hubtaa labada mid inuu ku sugan yahay agtiisa laakiin maxaa kaa maqan cayinid midka uu yahay ma zayda mase waa camar in lagu cayiro saas darteeda waxaa la idhaha laa jawaab uma noqoto ayada nacamna jawaab uma noqoto ah. tacyiina lagaa rabaa waxaa lagaa dalbaabaa tacyiin sababta fiir haddaan ku idhaahdo ma zaydaa kula jooga mase camar hadaad tidhahda maya iimala jawaabin su-aashaan ku weydiiyeyba maba ka jawaabin maxaa la mid inuu kula joogo waaba hubaa ee midkii waa kee haddaad ku idhahdo azaydun cindaka am camrun laa jawaab ma maba aadan ii jawaabin su-aashii iyo waxaad rabaa i jawaabtu in ismutaabaqeeyaan wakadaalika nacam haddaad tidhahdo ma zaydaa kula jooga mase camalkaasaad tidha haa waxaad ku hadashay iyo warkan ku weydiiyey maba iswaafaqayaan maba iswaafaqsanaba marka waxaa la yidhi laana jawaabtaas jawaab uma noqoto ayada laa looguma jawaabi karo nacamna looguma jawaabi karo maxaa keliya loogu jawaabi karaa tacyiin zaydun cindaka zaydun camrun zaydun khalaas waa jawaabta waa cayina ninka agtaada ku sugan saasay faa'iideysa sidaas ayay tustaa am wahiya lialabi tacyiini cayinid la dalbideeday u sugnaatay bacda hamsat اlistifhaam hamsatulistifhaam ka gadaal xaalay bacda hamsatulistifhaam xaalay ahaatay hamsatulistifhaama ka hormare hamsatulistifhaam a iyada ka hormaray amta naxwo adarasta alfiq ma fiqigaad akrisatay amin naxwa mase naxwadaad akrisatay markuu saas ku leeyahay qofkan wuxuu hubaa labada midaad akrisatay laakiin labada ma adaan akrisan waa uu hubaa inaadan labada akrisan waana hubaa labadaba inaadan inaadan aadan jaahil ka ahaynoo mid akhrisatay markaasuu ku leeyahay adarasta alfiqha ma fiqigaad akhrisatay amin naxwa mase naxwa waa inaad mid sheegtaa jawaabtu wa jawaabtu ma noqon karto laa ala labada waad midaad akhrisatay nacamna ma noqon karto maxay noqon kartaa inaad tidha alfiqh amaad tidhaahdo annaxw labada mid waa inaad tidhahdo adarasta alhamsatu lilistifhaam mabniyn cala alfatxi laa maxala lahu min alicraab hamsadu waa keligeeda kelimata darasta ficlu wa faacilun alfiqa mafcuulu bihi mansuub wa calaamatu nasbi fatxatu daahiratun fi aqin am xarfu cadfi mabniyun calaa sukuuni waxurika bilkasrati takhalusan min ibtiqaa'i saakinayn laa maxala lahu min alicraab annaxwa macduufun cala alfiq wاlmacduufu cala almansuubi mansuub wa calaamatu nasbi fatxatu daahiratun fi aqinihi asaadis xarafka lixeeya imaa weeye bishardi an tusbaqa in lagala hormaro shardigeeda ayayna wax ku cadaftaa tacdifu way cadfaydaa bishardi an tusbaqa in lagala hormaro bimilihaa iyadoo kale wahiya imaada milu ow ow oo kale weeye filmacnayeyni labadii macne oo ow tusi jirtay oo kale ahaayeen altakhyiir waalibaaxa labadii ay tustaa imaaduna wahiya imaadu milu ow ow oo kale weeye filmacnayeyni labadii macnay kula mid tahay wadaalika mihaalkii naxwi qowlihi tacaalaa waa ilaahay qowlkiisaoo kale fashudduu gaalada ku adkeeya alwahaaqa xarigga xataa idaa adkantumuhum ah. gaalada markaad xarkajidaan horta gaalka dagaalkiioo socda oo dagaalkiiba qarxayo oo dhinacu u dhici doono aan ogeyn gaalan qafaala ah, ha isku dhihin gaalan ah, qafaala waxba ha fa darba riqaab horta qoorta ka garaaca marka hore tuma xataa idaa afkantumuuhum markaad xarkajidaan ah, subagii waa xarkaga xayrtii waa xarkagtay ma fahmi waa fadhiisatay haddii xataa la daadi ma daaday saas weeye waxaa weeye marku ay wada isdhiibaan oo aan rajo dambe laga qabin inay dagaalamaan markaas xargaa ku adkeey gaalna markaad xidhida xarga waa lagu adkeeyo ayuu miskin miskiin iskaa kaa dhigi ilaahay waa inaa fiiri qowlkiisa xataa idaa adkantumuuhum gaalada markaad xarkajidaan oo aysan dhaqaaq dambe u laaban karin iyo isdifaac dambe fashudduu ku adkeeya alwafaaqa xarig ah, xarigga ku adkeeya faimaa manan faimaa tam fa imaa tamunnuuna inaad gallabaysataan markaas manan gallabaysi waimaa tafduuna inaad furataan fidaa'an furasho markaad xargaha ku adkaydaan kadib khiyaarad leed daa iska daaya mujada gaal saasaa loo galaa qofka ilaahay la dagaalama nacasyo horad gurigii hooyada aad waa dhihi kartaa imaa tamunnuuna manan inaad gallabaysataan ood xargaha inta ka furtaan tirado orod sidaas qof ilaahay la dagaalama saas u dulooba mar dambe ilahay adoo la dagaalamaya lagu soo qabo hor meesha ka tag waa dhigi kartaan wa imaa tafduuna madax furashayaad ka qaadataan war iyaga yay naga xidhan muslin hebel iyo muslim hebela u xidhan soo daayaan inin dayno war yaa naga xidhan wax naga xidhan lamana keena lacag aanaynu kula dagaalano iyo kugu diyaargarowno ma labadaba khiyaalaad leed hadaad rabtaanna waa iska gallabaysan kartaan abaalaad u geli karta idinkoo waxba ka qaadan haddaad rabtana madax furashaad ka qaadan karta laakiin horta garaacida ka horreedi fudaydkaas wax ku dhiibi maayaan fa darba riqaabiga ka horreedi iyadoo la xarkajiyey isdhiibe marka fiiri fashudduu adkeeya alwafaaqa xarigga lagu xiraa adkeeya gaalada faimaa manan bacdu intaas ka gadaal faimaa tamunuuna manantaas waa mafcuulu mulaq waa mafcuulu mulaq waa masdernimaa lagu nasbiyey fidaa'anna waa ay ku cadfan tahay saasuu leeyahay oo ficil maxduufa ayay cadfaydaa fashudu alfaau raabidatu liljawaab idaada xataa idaa adkamtumuhum idaadaas jawaabkeedii wey faadaa meeshay dhaca jawaabkiiy gasha ah. idaada jawaabkeedii waay alfaau raabidatun liljawaabi ama alfaa waaqicatun fii jawa bishardi alfaau raabidatun liljawaab iska dheh waa idaa idaadaas jawaabkeedii weeye mabniyun cala alfatxi laa maxal lah min araab shuddu ficlu amrin mabniyun calaa xadfi nuuni wa waawljamaacati damiiru mutasilu mabniyun calaa sukuuni fii maxali rafcin faacil walalifu faariqatu bayna waawiilmufradi waawiljamaaca alwafaaqa mafcuulu bihi mansuub wa calaamatu nasbi farxatu daahiratu fii aakhirihi fayma manan fayma alfaa faa fasiixa imaa xarfu takyiirin mabniyun cala sukuuni laa maxala lahu min axraab iska xaraf xarfu takyiir dhe waa khiyaargelinta xarafkeedii manan masdarun mansuubun bificlin maxduufin wujuuban taqdiiruhu tamunuuna manan waa masder weeye ficilkii nasbiyaa maxduufa manan masdarun mansuubun bificlin maxduufin wujuuban taqdiiruhu tamunuuna manan waimaa tafduuna fidaan waimaa fidaan waimaa alwaawu xarfu cadfin imaadu cadfi mi wowdaasaa wax cadfaya hadday iyadu cadfayda xarf cadaf ma galeen inaysan xarfu cadaf ahayn waxaad ku garanaya xarfu cadafka galay xarfu cadaf xarfu cadaf ma galo hadda fiiri midda horayda waa laisku waafaqsanyain se xarfu cadaf ahayn xayl xarfu cadaf lama socdo sooma midda dambaydo weeye culummada gobol waxay leeyiin waa xarfu cadaf midda dambaydana wowama la socoto wowdaa waa xarfu cadaf ayadu waxba cadfi mee marka alwaawu xarfu cadfin imaa xarfu takhyiirin khiyaargelid xarafkiis wey mabniin calaa sukuuni la maxalla min acraab fidaa'an hmm. bacdu darfu wey waxaa tidhahaa bacdu darfu zamaanin mabniyn calaa dami fi maxali nasbin bacdu darfu zamaanin mabniyn calaa dami fi maxali nasbin wa darfun mutacalliqun bitamunuuna وإما الواو حرف عطف إما حرف تقيير مبني على سكون لا محل له من الإعراب فداء مصدر منصوب بفعل محذوف وجوبا تقديره tafduuna fidaaan hmm. wanaxwu tasawaj guurso imaa hindan wa imaa ukhtahaa labada mid guurso kaas marka miaalka hore waa ayadii oo takyiir faa'idaynayda ayadii oo takyiir faa'idaynayda waa ilaa labadaba waa kuu bannaayin sawma jeedo cafwan cafwan labada midda hore waa takhyiir weeyaan takhyiiray faa'iidaynaysa takhyiir misaalkan soo socda iyadu waa isku mid maxaa yeelay fiiri waa inin galladaysanay inaad tidhaahdo khiyaarad u leedin waa dooro karta waxba madax furasho bixiyana khiyaarad u leedahay laakiin labada la iskuma dari karo waana ku galladaysa madaxana waa kaa furana ismaba waafaqaayeen m ismaba iswaafaqaayeen marka waa takhyiir wey midda dambena waa takhyiir iyaduna dambena waa taqyiir ma usan miaalin marka ibaaxa iyadoo faa'idaynayda ma usan miaalin ibaaxa iyadoo faa'idaynayda ma uusan noo miaalin wey laakiin adiguba miaashay waxaad tidhahdaa tacalam ima ima alfiq wa ima naxwan ah. awdii kula midta ah. miaasho adiga meeshaa fadhine naxw tazawaj guurso imaa hindan hindo wa imaa ukhtaa walaasheed تزوج فعل أمر مبني على سكون لا محل من الإعراب وفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت إما حرف تخيير مبني على سكون لا محل من الإعراب هندا مفعول به منصوب علامة نصب فتحة ظاهرة في آخره وإما الواو حرف عطف إما حرف تخيير مبني على سكون لا محل من الإعراب أغت معطوف على هندا والمعطوف على المنصوب منصوب وعلامة نصب فتحة ظاهرة في آخره أغت مضاف ها ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه asaabic bal wahiya bal lilidraabi kajeesiyay u sugnaatay kajeesi maxaa loola jeedaa idraabka isagaa kuu sharaxaa wa macnaahu macna alidraab idraabka macnihiisu jaclu maa shay in laga dhigo weeye qablaha horteeda ku sugan fii xukmi lmaskuuti canhu mid laga aamusay xukunkiisoo kale waxaa la haha idraab shayga ka horeeya in laga dhigo sidii wax laga aamusay oo kale ah. sidii wax laga aamusay oo kale sidaasaa la yidhahdaa sidii wax laga aamusay oo kale sidaas ayaa la yidhaahdaa idraab ayay faa'iideydaa hmm. idraab ayay faa'iideyda wahiya bal liliraabi u sugnaata waa macnaahu jaclu maa shay in laga dhigo weeye qablaha horteeda ku sugan waxaa ka horeeya waa macduuf calayhigii macduuf calayhigii wey waxaa laga dhigaa kalmaskuuti canhu ah, fii xukmi lmaskuuti canhu mid laga aamusa xukunkiisa naxwo maa jaaa muxamadun muxamed ma imaanin bal bakrunaa yimid bal bakrunaa yimid marka waxay la mid tahay adoo yidhi anuu kaalama hadlin muxamed Ah, anu kama hadlin maxamed waxaa yimid waa bakr saasay la midta marka hore waxaa tidhi maa jaaa muxamadun ma imankaasaa tidhi maxamed warkiisa iska daa ka bax baabkiisa bakrunaa yimid marka bal bakrun marka la yidhaahdo muxamed imaatinkiisii lamana sugin lamana anfin waa waa laga jeestay sidii wax laga aamusaa laga dhig maa jaana naafiyatu mabniyun cala sukuni laa maxala lahu min alicraab jaa ficlu maadi mabniyun cala alfatxi laa maxala lahu min alicraab muxamadun faacilkan marfuuc wacalaamatu rafci damatun daahiratun fii aqri bal xarfu cadfin mabniyun cala sukuni laa maxala lahu min alicraab bakrun macduufun calaa muxamed walmacduufu cala almarfuuci marfuuc wacalaamatu rafci damatu daahiratun fii aakhiri laakiin mihaalka u keenay waa laga fiicnaa waxaa ka wanaagsanaa inuu yidhaahdaa qaama saydunaa istaagay bal camrunaa istaagay kaasaa ka fiicna ah, kaas ayaa ka fiicna kaas ayaa ka fiicna qaama zaydun zaydaa istaagay zayd warkiisa ka bax camrun bal camrunaa istaagay mihaalkaasaa ka fiican ee ku bedelo midka uu kuu sheegay qowl nuxaadda ka miduu ku jira eber maahan oo nuxaadda qayba qabaan laakiin hadda baabkeedii iyo waqtigeedii lama joogo lagu sharixi lahaa laakiin qowlka waxaa ka fiican ibnu xaaji iyo ina maalik iyo ibnu hishaam ay qabaan qowlkaas markaan ku soconno miaalku sax maaha miaalkan kuu sheegaa saxdiiya war kaas bal iskaga dhig kaas ku dhig qaama istaag bal camrunaa istaaga kaas balqaado waqtigeedaad fahmi doontaa insha allah waxay ku kala duwan yihiin shuruud ay leedahay bal markay wax cadfaydo ee wax iskama cadafto shuruud ay leedahay shuruud ay leedahay wa yushtaradu waxaa loo shardiyaa lilcadfi cadaf bihaa bal wax lagu cadfo shardaani laba shardi bal marka wax lagu cadfa meeqa shardiyaa loo shardiyaa labo labaa loo shardiga labaa loo shardiga alawalu shardiga horeeya an yakuuna almacduufu kan lagu cadfaa bihaa bal mufradan waa inuu yahay laa jumlatan jumla waa inuusan ahayn ayadoo laba mufrad ay dhex soomaanaan dhihin ah. marka macduufku waa inuu mufrad yahay hayl ayadoo laba mufrad dhexdooda ay dhacdaa laba jumla dhexdooda ma dhacdo anta bash bashaan hmm. bashaan bashaanaan raba bal laba mufrad dhexdooday dhacdaa bal ayadu jumla ma cadafto ma cadafto ma cadafto waa aani shardiga labeeya allaa yasbiqahaa istifhaamu istifhaamna waa inuusan ka hormarin shardiga labeeya waa inaan istifhaamu ka horrayn istifhaam waa inuusan ka horrayn istifhaam waa inuusan ka horrayn waa shardi kale istifhaam waa inuusan ka horray culummada gobol ah waxay ku dareen shuruuddaas shardi kale shardi kale culummada gobola ku dareen oo waxay yidhahdeen waxaa shardi ah hadalka ka horeeya waa inuu yahay muujab ama amar ama nafyi ama nahyi waa inuu intaas mid yahay shardi saddexaad ay halkaas geliyaan waxay yidhaahdeen waxaa shardi ah an tusbaqa biiijaabin ow amrin ow nahyin ow nafyin la istifaamin istifhaam waa inaan lagala shardigaas qaabkaasay u cabireen laakiin shardi kale uusan sheeginaaba jiraba shardi kale oo uusan sheeginaaba jiraba ee shardigaas waa soo gaabiye waxbuuba ka sheeg marka waxaan leenahay shuruudda saddex weey shardiga ugu horeeya wuu sheegay oo waxa lagula adfaa waa in mufrad ay cadaf tahay ma cadafto shardiga labaadna waa inaan istifaam ka horrayn oo waa inuu lagala hormaraa an tusbaqa biiijaabin ow amrin ow nafyin ow nahyin la istifhaamin uu shardi kalaa jira oo saddexaad anlaa taqtarina bilwaawi waa inaysan wow la xidhiidhsan wow waa inaysan la xidhiidhsan wa bal waa inaan la dhihin marka shuruudda saddex weeye shardiga koowaad waxay tahay an yakuuna almacduufu biha mufradan la jumlatan macduufka ay cadfaydaa waa inuu mufrad noqdo ee uusan jumlo noqon shardiga labaadna allaa yasbiqaha istifhaam waa inaan istifhaam ka horrayn shardigaasu waxay culummadu dhihi jireen markay cabirayaan an tusbaqa biiijaabin hadal muujaba waa in lagala hormaraa aw amrin amar aw nafyin aw nahyin lastifhaamin marka waa uu kuu soo khulaaseeyey asagu waxba kaama hadlayn istifhaam aa la diidaa kalaamka kale waa la ogolay shardiga saddexaad wuxuu yahay allaa taqtarina bilwaawi waa inaysan wow la xariirsan allaa taqtarina bilwaawi wa bal waa inaan la dhihin markaa shuruuddaa saddexdaa loo sheegay ahaamin xarafka sideedeeya xurufulcarafka ka mida laa weeye laa wahiya laadu tanfi waxay anfidaa camaa bacdahaa waxa ka dambeeya nafsa alxukmi xukunkii naftiisay ka anfidaa alladii xukunkii habata u sugnaaday limaa shayga qablaha horteeda ku sugnaaday tiiri laada macduufkii macduuf caleyga icraabka bisay wadaajineen waa isku sidaa la iraabaa laakiin xukunka maya xukunka macduufu calayhiga u sugnaaday ay ka anfidaan macduufka laad xukunka macduufu calayhiga u sugnaaday ay u diidahay ka anfidaa macduufka wa hiya laadu tanfi way anfini camaa shayga bacdaa gadaalkeeda ku sugan waa macduufkii waxa gadaalkeeda ku sugan maxay ka anfinee nafsa alxukm xukunka naftiisa waxaan naf lahayn haddii naf lagu yidhaha waa daatadiisa ah, wax aan naf lahayn marka lagu yidhaha naftiisa ah, waa daatadiisa daatadiisa nafsa alxukmi xukunka daatadiisay kaanfineen alladii xukunkii habata u sugnaaday limaa shayga qablaa horteeda ku sugan oo macduuf calayga xukunka macduuf calayga macduufka kaanfineen naxwo jaaa bakrunaa yimid hadda bakraa macduuf calayh ah xukunka u sugnaaday waa maxay majii waa imaatin laa khaalidun ma imaanin khaaliday ka anfini khaalid waxay ka anfini xukunkii oo maji ahaa marka waxaa leedahay hadda macduuf caleygii oo bakrun ah iyo macduufkii oo khaalid ah maxay wadaagaan icraab xukunkana waa ku kala duwan yihi jaaءa ficl maadi mabniyu cala اfatxi laa maxala lah min alcraab bakrun faclu ja marfuucu waclaamatu rafci damatu daahiratu fi akhirih laa xarfu cadfin mabniyun cala sukuni laa maxala lah min alcraab khaalidu macduufu calى bakr wاlmacduufu calى marfuuci marfuuc wacalaamatu rafci damatu daahiraة fi akiri ataasic laakin laakin wahiya laakintu tadullu waxay tustaa calaa taqriiri xukmi maa shay xukunkiisa la sugidiisa qablaa hortiis horteeda ku sugan iyo wa ihbaati diddihi mid ka soo hor jeeda in loo sugo limaa shay bacdaa gadaalkeeda ku sugan laakiin marka wax la yskula cadfo macduufkii macduuf calayga icraabka bisay wadaagayeen laakiintu macduuf calayga xukunkiisay u sugeen macduufkana xukunkaas mid lidku oo ka soo horjeeday u sugeen isku xugun ma noqdaan macduufkii macduuf calayga mar haddii laakiin la yskula cadfo macduufu calayga maxay u sugeen xukunkiisii macduufkana maxay u sugeen xukunkaas didkiis mid ka soo horjeeda Ah. fadhiga maxaa lid ku ah istaagan ah. mid ka soo horjeeda waaye wahiya laakintii tadullu waxay tusee calaa taqriiri xukmi maa shay xukunkiisa in la sugo qabla horteeda ku sugan iyo wa ihbaati didi mid ka soo horjeeda in loo sugo limaa shay bacda gadaalkeeda ku sugan naxwo laa uxibu ma jecli alkusalaa wehsilowyaala laakin اmujtahidiina laakiin waxaan jecelahay ardada dadaalayda ah, laa uxibu ma jecli alkusaalaa wehsilowyaalka kuwa oo maaragtay caajislowyaalka oo wehsilowyaalka oo aan wax akrinaynin kuwaas ma jecli laakin اlmujtahidiina laakiin uxibu weeye almujtahidiina ir haddeer laakinta maxaa ka horeeya alkusaalaa xukunkiisiya usugay oo cadamulxubbi ah jacayl la-aanay usugeen kan ka dambeeyoo macduufka almujtahdiinana maxay u sugeen kaas xukunkii loo sugay xukun ka soo horjeeda oo ah alxubbu xubbi la-aan jacayl la-aan maxaa ka soo horjeeda jacayl laa naafiyatun mabniyun calaa sukuuni laa maxala lahu min alcraab uxibu ficlu mudaaric marfuucu litajaruudi min annaasi warjaasimu calaamatu rafci damatu daahiratu fii aakhirih wafaacilu damiru mustatiru wujuba taqdiiruhu ana alkusaala mafcuul bihi mansuubu calaamatu naصbi fatxatu muqadaraة calى alfi manca min ظuhuuriha atacadu laakiin xarfu istidraakin wa cadfin mabniyu calى الsukuni waxurika biاlkasrati takhalusa min iltiqaa'i saakinayn almujtahidiina macduufu calى اlkusaala wاlmacduufu calى اlmansuubi mansuub wa calaamatu naصbihi alyaa almaksuuru maa qablaha almaftuuxu maa bacda niyaabatan can اlfatxa lأnnahu jamcu اlmudakari saalim maanaa fii xarfan xaraka wanuun ciwadun can اtanwiini fi اsmi اlmufradi marka macduufka oo ah almujtahidiin iyo macduuf calaygu alkusala maxay wadaageen oo ka dhaxeeya icraab bis xukunka ma wadaagaan wayushtaradu waxaa loo shardiyaa lilcadfi cadaf bihaa laakiin wax lagu cadfaa alaaatu shuruudi saddex shardiya loo shardiya sidii balba saddex loogu shardi jiray tanna saddexa loo shardiya saddex shardiya leeda wax iskaga cadaf ma ahan wax iskaga cadaf ma ahan saddexa loo shardiya wa yushtaradu waxaa loo shardiyaa lilcaطfi cadaf bihaa laakiin wax lagu cadfo alaaatu shuruudin alawaal shardiga ugu horeeya an yasbiqaha laakiin waa inuu ka hormaraa nafyun ow nahyu waa shard nafyi waa inuu ka horeeya ama nahyi waa shard hadduusan ka horreeyin waxba laguma cadfi karo waa haani shardiga labeeya an yakuuna almacduufu midka lagu cadfaa bihaa laakinta waa inuu ahaadaa mufradan jumlo ma cadafto jumlo ma cadafto jumlo ma cadfi karto jumlo ma cadfi karto haddii jumla ka daba marto waxaa la yidhahdaa xarfu ibtidaa'in xarf cadaf maaha ayadoo jumla ka dambayda markaad aragto laakiin waa xarfu ibtidaa'in laa xarfu cadfin iyadoo ah, jumla ka dambayda markaad aragto maxaad leedahay waa xarfu ibtidaa'in laa xarfu cadfin xarf cadaf markaas maaha saasaad leedahay waaya xarfu ibtidaa'in wasid raakina la yidhaha laa caadif kawaakibay noogu taallaa insha allahu ku arki doona haddiiba alla na gaarhsiiyo whaali shardiga saddexeeya allaa tasbiqa hal waaw waynaan wow ka hormarin wow waynaysa ka hormarin hadday wow ka hormarto wowdaa wax cadfee ayada ayaa u baahan wowda asalaanaysana wax u baahan lama ah ayada cidna cadaf kama rabto saddexdaa shardi marka laga helo a laakiin wax lagu cadfaa alcaashir xarafka tobneeya xataa weey wahiya xataadu litadriiji in yar in yar ay u sugnaatay iyo in yar in yar tartiib tartiib iyo yool meel wax ku dhammaadaan yoolku waa aakiru shay shayga meesha ugu dambayda w shayga meesha ugu dambayda xagga ziyaadada ama xagga nuqsaanta xagga ziyaadada ama xagga nuqsaanta shayga meesha ugu dambayda ayaa la yidhaahda haayada wa tadriiju tadriij maxaa la yidhaha wa tadriiju tadriij huwa dalaalatu waa tusid cala nqiaa'i اlxukmi xukunka dhammaashadiisa la tuso shay-an shay-an shay-an fa shay-an in yar in yar uu u dhammaaday tadriij waa saas shaygiyo u dhammaaday in yar in yar ama kis kis sidaasaa la idhaha tadriij waa tadriiju tadriij huwa dalaalatu waa tusid cala nqiaa'i اlxukmi xukunkii la tuso shay-an fa shay-an kiskis uu u u dhammaaday in yar in yar uu dhammaaday naxwo yamuutu naasu dadku waa dhimanayaan xataa alambiyaau xataa nabiyaalku waa dhimanaya wax noolaanaya lama arko oo allah xayigaaho baaqiga aan ahayn yamuutu naasu dadku waa dhimanaya isku maray dhimanaya maya maya tartiib tartiibaa loo dhimana tadriid ah, tadriid meeqaa dhimantade meeqaase nool tiradii ka bata marka waa tadriib ah, kiskis waa laysdaba socdaa hal qof soo laaba maa xaggaa loo socda xataa alambiyaau marka fiiri dadka meesha ugu dambayday weeye nabiyaalku dhankay ka yihiin xagga fadliga xagga siyaadada fadliga ay dheeraadka leeyihiin dadka wax ka ka ka ku jira ambiyada ah, waa noocaas marka meesha ugu sarayday weeye ambiyadu xagga fadliga iyo siyaadada ah. xagga nuqsaantana waa waad tusi kartaa akaltu samaka kalluunkii waa cunay xataa ra'saa madaxi xataa waa la madaxu waa meesha ugu dambeyday liidnaanta haba hmm. maa madax kalluun waxaa ku jira waayo marka haayada yoolka ama waa ziyaado ama waa nuqsaan haayada labadaba waa noqotaa yamuutu naasu yamuutu ficlu mudaaric marfuucu litajarudi min annaasi wاljaazim wacalaamatu rafci damatu daahiraة fi akhirih annaasu faacilu yamuutu marfuucu wacalaamatu rafci damatu daahiraة fi akhirih xataa xarfu gaayatin wa cadfi alambiyaau macduufu calى الnaas wاlmacduufu calى marfuuc marfuuc wacalaamatu rafci damatu daahiraة fi akhirih wa taati waa timaadaa xataa ibtidaa'iyatan xaalay tahay hayra caadifati midaan wax cadfayn xaalay markuu tirinaayo xurufulcarabka xataada muxuu yidhi fii bacdi lmawaadici mar walba maahan xarfucadaf xataadu saasuu kuu yidhi meelaha gabal ay xarfucadafta fii bacdi almawaadici meelaha gabal ka mid ahay xarfucadaftuu ku yidhi marka mar walba maahan xarfucadaf maaha saas darteedu ku yidhi wataati waa timaadaa xataa ibtidaa'iyatan xaalay tahay hayra caadifatin caadifo qayrkeed xaalay tahay waa goorma idaa kaana marka uu ahaado maa bacdaa gadaalkeeda waxaa ku sugan jumlatan jumlo markay ka dambaydo iyadu jumlo ma cadam jumlo markay ka gadaal marto waa xarfu btidaa'in la caadifa idaa kaana marka uu ahaado maa bacdaa gadaalkeeda waxaa ku suganoo macduufka noqo lahaa jumlatan hadduu ka noqdo khalaas waa ka baxday xarf cadaf jaaءa asxaabunaa asxaabteenni waa yimaadeen xataa khaalidun khaalid xaadirun waa jooga xataa ninkii khaalid ah xataa khaalidun xaadirun maxaad leedahay jaa ficl maadi mabniyn calى اfatxi laa maxala la min alicraab asxaabu faacil jaa marfuuc calaamatu rafci damatu daahiraة fi aqida asxaabu mudaaf naa damiiru mutaصil mabniyun calى sukuni fi maxali jari mudaaf ilayh xataa xarfu ibtidaa'in wagaayati xataa xarfu ibtidaain wagaayati mabniin calaa sukun lah maxal min axraam khaalidu mubtado marfuuqu bilibtidaai wacalaamatu rafci dhamatu daahiratun fii aqili xaadiru khabaru mubtadai marfuuqu bilmubtadai wacalaamatu rafci dhamatu daahiratun fii aqili waljumlatu min almubtadai wa khabari laa maxala laha min alcraabi liannaha mustanafatu waa jumlo hadalka meesha looga bilowday hadal bilow ah haddana mar kale xataa kale saddexaan marsiinayna fiiri xataa caadifahan soo aragnay xataa ibtidaa'iyana waa aragnay soo maaha ah. xataa ibtidaa'iyana waa aragnay soo maaha xataa jaara waa tanaa marka wa taati waa timaadaa hiya xataa jaaratan xaalo ay tahay midii wax jarta xaraf jaaray noqotaa xataada ah. meeqaan haysana xarfu jarka meeqaan hayna yaa haya ah, wax ay u tirsan tahayba lama maya waxaan rabaa intii ajnubiga matnigiisaan ku soo qaadanay labiyo toban ah, labiyo toban may ahayn toban iyo laba waayahay aya yaa soo tirinaya oo aan gafayn qof aan gafaynaa la rabaa in dhahayn haye maxamed maxamed baa lagu kaadiye min ilaa can calaa fii ruba walbaa walkaaf wallaam waa xurufulqasami oo oo saddexa sagaal ah, waa labiyo toban haddii bacdoo soo laalaabatay mid laga tiriyana waa koob iyo toban soo ma aha xataadaas noogu dara ila koob iyo labaatan xarafana laka rabaa koob iyo labaatanaana laka rabaa keegina waa soo qaadan noogu dar ayadana maya maanankani kuwaas wejigeennay ka soo muuqda waa kusii wajahanna haddaan kusii soconnaa marka hadda waxaan leenahay markaan key ku daranno oo aan xataa ku daranno saddex iyo toban xaggaan marin ah, saddex iyo toban waa haysanna weliba ba'da oo ba'da hal mid markaan ka soo qaadno waaye tiradaas waa inaan nalaka nalaka halmaamno wtati way timaadaa hiya xataadi jaaratan xaalay tahay naxwu qowlihi tacaalaa xataa malaci alfaajiri xataa malaci malacida ayadaa jirtay xataada ah. ayadaa jirtay malacida xataa xarfu jarin waqaayatin mabniina calaa sukuuni laa maxalala min alcraab malci ismun majruurun bxataa wacalaamatu jari kasratu daahiratu fi akiri aljaar wاlmajruuru mutacaliqaani bitanazalu halkaas ku tacaluj tanazl malaaika amase salaamun ku tacaluji salaamun iskaga dheji laakiin tanazlu a ishkaaliya ishkaalaa kugu soo aroora haddaa salaamun ku tacaluji walihaadaa sidaas daraaddeed walihaadaa waa maxay xataadiisow laba macnoo kale looma sheegin cadaf ahayn laba macnoo kale ibtidaa'iye iyo jaara sow laba looma sheegin walihaada xataadu inay macaani kale leedahay daraaddeed qaala almu'alifu wuxuu yidhi wa xataa fii bacdi lmawaadic saasuu ku yidhi mualifku xukmu xuruufi اlcatf wallahu subxaana wa tacaala aclam wsala allahu wslama wbaaraka calaa nabiyina muxamed